loo tukanayo oo safka in cidina salaada gasho kooxina inay gaad gasho kooxda hore gaadhka ku jirta kooxdii nebiga la tukatay ragcad marka la tukato inay ragcadda kala dhammayso dabeetana iyagu ka baxaan oo ay dabeetana gaadhka galaan kooxdii kale inay soo weydaarto qaab cusub oo loo tukanaya baa soo degay halkaasi ku waayey khaalidna weerarkiisii qaab uu soo fuliyo uu ku waayey awal salaatu khoofna waxaa la yidhahdaa meeshaasi ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tukaday halkaa markuu marayay baa la yidhaahdaa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam jidkii uu ku socday ayuu gediyey baa la yidhi waa maalintuu lahaa man yascad aniya aniyat lmiraar meeshaa la yidhahda ninkii soo fuula buu nebigu lahaa fainahu yaxuta canhu maa xuta can bani israa'iil reer banu israa'iil wixii laga riday oo kale ayaa dembiya isna ka dhacaya fakaana awalu man sacidaha khaylu lkhasraj baa la yidhi maalintaa ciddii koowaad ee meeshaasi fultay waxaa ka mid ahaa fardoolaydii ay wateen nimanka khasrijiyiintu nebigu calayh salaatu wasalaam maadaama uu ku tashaday inaanu wax dagaala gelin jidkii iyo ciidanka halkii kuraaculkhamiime ay soo fadhiyeen ciidankii uu lahaa khaalid ibnu walid fardoolaydu watay wuu ka baydhay baa la yidhi meel kale ayuu ka baxay khaalid ibnu waliid baa wuxuu ogaaday ciidankiiba halkii ay isku waajihi lahaayeen iyo meeshuu ku talagalayo waddadii weynayd ay soo hayeenba inay ka weydaarteen ay meel kale wuxuu ka cabsaday markaasi quraysh aan waxba ogayn in ciidankani ka duldego oo dee isagaa islahaa waldifaace inuu quraysh waxaa la yidhaha khaalid dib buu u isagii ciidankiisii dibba u yacan isagoo raba inuu quraysh wargeliyo quraysh buu wargeliyo wuxuu leeyahy moxamed iyo kooxdiisii oo dhammi ku soo socday waddadiina way ka soo weecdeen quraysh baa soo baxday meel baldax la yidhaahda baa la yidhi bay isugu yimaadeen oo soo baxeen weliba biyihii bay uga soo dheereeyeen baa la yidhahaa muslimiintii oo meeshaasi ayay degeen nebigu calayh salaatu wasalaam xudaybiye markuu u soo dhowaa marka ayaa hashii nebigu calayhi salaatu wasalaam ay fadhiisatay hal caan oo alqaswa lo odhan jiray ayuu nebigu fuushanaa hashiisii way iska fadhiisatay markaasay dadkii yidhaahdeen xal xal xal e, waa eray yanii markaa neefka xoole ee fadhiista lagu yidhaha si uu waa kackackacoo kale neef la leeyahay hahe marka waa xaranat bay markii dambe idhaahdeen waa daasho waa yani neefkan waa ka dhammaatay bay idhahdeen dib ba ukici mayso markay weedhoodiina ku kici weyday khala'at ilqaswa bay idhahdeen xaranat waa daasho waa fadhiisatay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa khalaqat maa khala'at ilqaswa wamaa daaka laha bikhuluq ma daalin buu nebigu yidhi ama ma dekaamin neefka kani oo yani neef daalay oo dakaamay oo deetana iska fadhiistay ma aha buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam dhaqanna umaba aha hashayda tani inay sidaa u fadhiisato ee waxaa celiyey buu nebigu yidhi walaakin xabisahaa xaabis ulfiil waxaa celiyey buu nebigu yidhi wixii maroodigii ka celiyey maka ee fadhiisiyey ayaa tana fadhiisiyey buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee laa yas'aluunanii khitatan yucadimuuna fiiha xurumaat illaah ilaa acطaytuhum iyaha maanta buu nebigu yidhi ima weydiisato quraysh waxay ilaahay iyo waxa uu alla weyneeyey ee ku weynaynayaan ilaa iyo waan u yeelaya qurayshi wax kasta oo kacbada iyo xaramkaa iyo waxa alla weyneeyey ay maanta rabto inay ku weynayso oo ay weydiistaan waan u yeelayaa buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam nebigu markaa waxaa la yidhi wuxuu ka weecday inuu maka galo dabeetana xudaybiya dacalkeeda ugu shishaysa ayuu degey ceel aad u biyayar meeluu ku yaallo muslimiintiiba markaa haraad uga soo cabatay dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu gamuun ama leeb intuu ka soo saaray kanaanadiisii jucbadii yani baashan yare qandigii yare iyagu leebabka ku sitay intuu ka soo saaray ayuu wuxuu faray inay eh, ku mudaan ceelka guntiisa dabeetana aan dhufiya waxbuu ugu tufay nebigu calayh salaatu wasalaam ilaahay baa dabeetana ceelkii yaraa barakeeyey wada biyo ayuu noqday ilaa iyo kun iyo afartii boqol riwaayaadka qaarkoodna waxay idhahdaan in yaroo biyaa intuu qaado nebigu ku luqluqday ayuu ugu tufay waxaynu odhan karnaa labadaba waa yeelay nebigu calayh salaatu wasalaam inuu leebkiisan yar ku muday iyo inuu biyaha yar ku tufay ilaahay subxaana wa tacaala intii yarayd buu u barakeeyey kun iyo afartii boqole ninba halkiibay ka cabeen oo ka weysaysteen oo ka qubqubaysteen oo ka biyihii yaraa ee biyola'aanta laga cabanayay goofkii yaraa ayaa nebiga calayh salaatu wasalaam min mucjizaatiibay ka mid ahayd waxyaabuu u barakeeyey alle subxaana wa tacala u barakeeyey ayuu wada biyo u noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa in badan wuxuu jeclaa quraysh inaanay la dagaalamin wuxuu in badan ka rajo qabay qurayshi maadaama ay ahayd carab cidda u talisa xaramka u degan caqliga u ah khiyaaruhum fi ljaahiliya maadaama ay ahaayeen wuxuu ka rajo qabuun inuun inay islaamaan oo quraysh hadday islaamka qaadato uu islaamku noqonayo mid xoog u faafa oo caalamka kale xoog u gaadhi kara walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka murugoonayay maalin walba dagaalka ay soo wadaanoo wuxuu lahaa yaa weyxa quraysha kalatum lxarb maada calayhim low khalluu baynii wa bayna saa'ir nnaas fain asaabuu lkaana aladii araaduu وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون ولم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة النبي عليه الصلاة والسلام hog ba u sugnaaday qurayshe waa duul dagaal cunay buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam bal maxaa korkooda aha may aniga iyo dadka kale isku kaayo eegaan buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam haddii dadka kale markaanu isgallo ay dadka kale iga xoog bataanna waa siday doonayeen oo iyagoo an haddii dadka kale aan ka xoog batana iyagoo aan iyaga bela soo gaadhin ayay diinta qaadan lahaayeen oo iska islaami lahaayeen ama iyagoo xooggan oo weli quwadoodii ay u dhisan tahay ayay markaasi la dagaalami lahaayeen bu nebigule alayh salaatu wasalaam ee eh, bal maxaa iyagu gaalida usoo horraysiiyey yani ma iyagu safka xagga dambe ka maraan bu nebigule alayh salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu yidhi inaanan ka zuulaynin innii laa azaalu ujaahiduhum cala aladii bacanii allaahu lah xataa yudhirahu allah aw tanfarida haadihi saalifa dabeetana intuu nebigu dhaartay buu wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee kama joogsanayo inaan ilaahay wuxuu igu soo saaray ku dagaalamo ilaa iyo ilaahay diintan ama xoogeeyo ama anigu madaxa layga gooyo mooyaane yacnii intayna fiigu jirto inaanan fadhiisanaynin ee diinta tan waan u dagaalamayaa buu nebigu yidhi quraysh markaasi nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu isku dayay inuu in badan u sharxo inaanu dagaal u soconin walidaalik ayuu wuxuu u diray rag badan oo dhex ah dad badan oo aan ahayn dadkii dagaalka ku jiray ama dhexa ah, wuxuu kaloo u diray rusul xataa iyaga ka tirsan saxaabada cid ka mid a ah oo erga abu ah u diray uu leeya war dagaal uma socdee waxaan u socdaa inaan cimrayste wadada ii baneeya dadka meesha wasitadaasi isku dayay waxaa ka mid ahaa nin la yidhahdo budayl ibnu warqa budayl waa nin khusaaciya ah. quraysh uu nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimi isagoo u sheegaya qurayshi inay ku tashatay inay muslimiinta ka goyso inay maka galaan nebigu calayhi salaatu wasalaam mowqifkiisu u sharxay inaanu dagaal u soconin cidnaba inay la dagaalamaan inay u socdaan inay soo cimraystaan qurayshi inay yihiin dadkan dagaaldoonka ee dhibtan iyagu wada arrimaha aynu sheegaynoo kaluu nebigu u sharxay calayhi salaatu wasalaam ninkii wuu noqday oo wuxuu yidhi quraysh baan u sharxayaa warkankan quraysh markuu yimi wuxuu yidhi war baan idinka sidaa muxamed iyo kooxdiise aan idiin warramo kuwii sufahad ahaa waaba ku qayliyeen baa la yidhaahdaa laakiin odayadoodii rag ka mid a ah yidhi bal wad warka aad sheegayso wuu u sheegay wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa iyo saasuu u socdaa dagaalna uma socdo inuu cimraystaa unbuu doonaya dee iska daaya waxay dhaheen wain kaana inamaa jaءa lidalik falaa wallahi laa yadkhuluha xataa hadduu u yimi bay idhahdeen waxa aad sheegayso ilaahay baan ku dhaartay laa yadkhuluhaa abada calayna marnaba noo soo geli maayo bay dhaheen walaa tataxada bidalika alcarab carabi maanta isugu sheekayn mayso maxamed baa intuu kun iyo dhowr boqol oo nin soo kaxaystay maka iska soo galay oo intuu cumraystay iskaga tegey warkaasi ma noqonaya badhaahe war cidii isugu sheekaynaysa waayo runtii xaqiiqada jirta waxa weeyaan muslimiintu mowqafka siyaasigaa ah marka kan way ku guulaysteen sawaa maka hadday galaan iyo haddaanay galinba waayo waxaa iskaga mid ah hadday maka galaanna waxaa muuqanaysa cududii muslimiintu inay tahay xataa qurayshtii ugu adkayd inay ka cabsatay oo loo ogolaaday meeshii laga soo eriyey shalayto iyagoo xooggooda wata inay soo galaan oo ka cimraystaan xataa haddii laga celiyo marka kanna waxaa caddaanaysa yacni muslimiintii koox yaroo meel lagu weerweeraray inaanay hayne maanta iyagoo ciidamadoodii iyo waxoodii wata xataa in hunguri ka galay inay galaan magaalada makaa mar mowqif siyaasiya oo carab iyo dunida gaadha ayay muslimiintu taagan yihin qurayshna tan waa fahamtay waxaanay u aragtaa inay tahay uun iyagoo la dulaysanayo haddii maanta sida tan ciidanka muslimiinta ay meesha ku soo galaan markaase waxay yidhaahdeen marnaba soo geli maaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayey laakiin mowqifkiisa inuu in badan sharxo wuxuu kaloo diray baa la yidhaahdaa nin la yidhaahdo kharash ibnu umaya oo isna khusaaciya si uu ugu sharxo mowqifka muslimiintu sayt quraysh waxaaba isku dayday baa layidhi ninkaa isagaa inay disho laakiin axaabiishtii axaabiishtu waa maaha xabashi waa dad dega nisba ila lxibsh maka agagaarkeedoo quraysh xilfi wadaaga la ahaa ayaa tidhi dee ninka iyagan la dili maayo hala daayo kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay inuu u diro cumar bin alkhaaab cumar wuxuu sheegtay markaasi ilaahay rasuulkiisa iyo nimankani quraysh anagoo colaad rasmiga ah dhan dhex taalla xataa nimankii reer banu caday qoladii u ka dhashay xataa reer banu cadayna ima difaacayaan anigu waxaanu xidhiidh nimankaa gaal iyo muslimaanu kala noqo waan xidhiidh lahayn waa go-aye cid kale u dir cumaan ibnu cafaan ayuu markaa nebigu tilmaamay calayh salaatu wasalaam inuu diro oo isagu uu wargeeyo cumaan ibnu cafaan markii la diray dhexda waxay iska heleen in dha aban ibnu saciid ibn alcaas ninkaas baa markaa magangelyo siiyey ilaa yo quraysh warka ka gaadhsiiyo quraysh waxay kaloo u ogolaatay inuu awaafo cumaan cumaanna wuu diidey oo wuxuu yidhi anigu awaafi maayo nebi maxamed oo aan awaafin calayhi salaau wasalaam wuxuun baan awaafi karaa haddii la ogolaado in nebigu alayhi salaatu wasalaam soo galo oo tawaafo nebiga horti anugu ma raba tawaafi maayo qurayshi markaa cismaan dib bay u dhigta shaa'icaad ama warar baa soo baxay sheegayaba in cismaan la dilay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu isugu yeedhay markaas isagoo bayca heshiis la gelaya geed baa la yidhi samura geed quraca hoosteed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii heshiis kula galay uu kula baayactamayo cala almowt maanta inaan nin noqonin inaanu geeriyoono mooyaane riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan cala an laa yafiru wuxuu cahdi kula gelayay nin kastoo saxaabada ka mid a ah, inaan la cararin yani mowt iyo inaan la cararin waa isla halkii waxaa la yidhahdaa kun iyo afartii boqoloo ninba nebiga calayh salaatu wasalaam bay heshiisa la galeen waaxid min almunaafiqiin munaafiq caan oo weyn oo la yaqaanay aljad ibnu qays ninkii la odhan jiray sida saxiixu muslimku uu tilmaamayo ninkan oo qisas badan leh oo qisaskaa nifaaqa ku saabsan waa ninkay yidhaahdaan sababtiisay ku soo degtay alaa fi lfitnati saqatu wa ina jahannama la muxiitatu bilkaafiriinka aayaadkaasi ninka la yidhaha way ku soo degeen markii romanskii xaggaa la qabanay intuu nebiga u yimi yidhi aniga hablaha cadcad haddaan arko dhibbanna kala gaadhayse iyaan lay fidmaynina xaggaaba qolada ayaan lay kaxaynina aayaadka qur-aanay ka soo degayeen calaa kulli xaal aljaad ibnu qays waxaa la yidhahdaa maalinta hal gorof lagadkeed buu isku gudbaa la yidhi isagu heshiiskaasi nebiga lama gelin calayhi salaatu wasalaam koley waxaa saxiixa un inaanu heshiiskaasi nebiga la gelinoo saxiixa riwaayo saxiixa ku aroortay qolada taariikhiyahanaduna waxay kusii tilmaamaanba meelahaasi inuu ku dhuuntay saxaabadii baycada markuu nebigu yidhi heshiiska ayaa ila gelaya waxaa la yidhaha sanaan ibnu cabdillaahi ibnu wahab ilasadi ayaa ugu horreeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiiskaasi la galay dabeetana saxaabadoo dhammi baycadaasay la galeen waa maalintuu nebigu ku lahaa antum khayru ahli lard dadka dhulka kor saaran idinka u khayr badan buu nebigu ku lahaa alayh salaatu wasalaam laa yadkhulu naara in shaa allah min asxaabi shajara axad min aladiina baayacuu taxtaha in shaa allahu qofna naarta ka geli maayuu nebigu ku lahaa nin maanta halkan heshiis igula galay waa kuwa ilaahayba subxaana wa tacaala uu qur-aanka kaga warramayo baycat ridwaan nabiga la galay alayh salaau wasalaam markii ugu dambaysana nebigu intuu labadiisa gacmood isagoo isku dhuftay isagoo geedkii hoos fadhiya ayuu yidhi haadihi licumaan taasina cumaanka maqan anaa u qaaday buu nebigu leeya alayhi salaau wasalaam markii baycatu ridwaan la galay in yar kadib bana quraysh cabaarunbay yara haysoo yara xabsiday cumaane way soo daayeen dabeetana iyadoo muslimiintii dagaal ay u diyaargaroobeen ayuu yimi haddana cismaana soconaya waan la dilin shaayica iska ahayd warku turkuteena ayuu ahaa waa la dilaydi qurayshi rag badan bay soo dirtay baa la dhahaa lilmufaawada raggii ay u soo dirtay heshiiskan iyo bal wada hadalka inay nebiga la galaan waxaa ka mid ahaa curwata bnu mascuud aaqafi ninka la yidhaahdo curwa ibnu mascuud aaqafi curwata bnu mascuud aaqafi waa nin dee reer banu haqiif ka tirsan odayadoodii ugu waaweynaana ka mid ah bale waxay kuba sheegaan mufasiriinta qaarkood labada nin ay lahaayeen lowlaa unzila calayhi rajulu min alcaqriyata kuway sheegayeen labada nine labada magaalo waawo mid ka mida ah muu qur-aan kusoo dego curwu ahaabay idhaahdaan curwaa loo soo diray dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimi waxaa la yidhahaa curwa nebiga in badan buu la hadlay isagoo leh waxan la socoto cid la socoto lama arag maxamedow waxan aad nin tolkii intuu dagaal ula yimaado gunta ka jara adiga mooyaane horta carab laguma hayo nin tolkii intuu u yimaado dagaaluunula yimaado raba inuu gunta ka jaro adiga mooyaane cidi kuma arag waxaanse kuu sheegayaa buu yidhi hadday ta kala noqotona waxaan aad wadataa buu lahaa waa awbaash waa koox yani waxaan naf lahayn xashiisha baad soo urursato aad meesha wada war rag haddaa ishaleeshaan kuwani wax kaa celin maayaan buu lahaa saxaabadii nebigu ku leeyaheen waa iska xaabo waxaan aad wadataay rag haddaa isheshaan kuwani wax kaa celin maayaana waa kaa carari doonaan waxaa la yidhaha abibakar baa ka xanaaqay abibakar iyoo la fadhiyey markaasuu maalintaa erey xun buu ku yidhi baa lidhi amsas badra lata buu ku yidhi waa erey runtii aan afka ku macaanayn anaxnu nafiru canhu meeshaa xunuuga buu yidhi maadigaa maanagaa ka cararayna buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam maanagaad naleed ay nebiga ka yaacayaan oo u gargaari maayaan wuxuu yidha la yidhi war waa kuma ninka kani ninka sidan ii caayaya waa kuma waxaa la yidhi waa abubakar wuxuu yidhi ama waladii nafsii biyadihi lowlaa yadun kaanat cindii lama ajzika biha la ajabtuka abibakarnina aada u fiican abibakr waxaa la yidhaahdaa min xayu abc nin kulul bu ahaa nin aad u kulul markuu cadhoodo weliba ayuu ahaa laakiin wuxuu kaloo ahaa dee ummadda nebiga dabadeed calayhi salaau wasalaam ninkii u khayr badnaa ha kululaadee wuxuu ahaa ninkii dadka u khayr badnaa bacda nebiyiha calayhi salaau wasalaam abibakr markaa shaksi aad u xidhiidh badan oo mujtamaca xidhiidhiya oo wanaagga ka shaqeeya ayuu ahaa curwa markuu yidhi waa kuma ninkan sanicaaye lagu yidhi waa abibakr wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartee abibakar buu leey yani abaal buu igu leeyihi gacan buu hore igu geysto aanan uga abaalgudin buu yidhi sidaa ogaad nin kale haddaad tay maanta waa kuu jawaabi lahaye laakiin haddaad abubakar noqotay adiga kula hadli maaya buu yidhi yani wanaaggii hore uu abibakar samayn jiray buu tilmaamayaa inuu ninkanna abaal ku leeyahay oo raggu abaalka u galay uu yahay deetana wuxuu leeyahay haddaanad abaal hore igu lahayn maanta waan kula hadli lahaa adiga waxaan kuugu dul qaadanayaa abaalkaad igu lahayd baan kuugu dul qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam buu la sii hadlay baa la yidhaahdaa isagoo gacanta gadhka nebiga taataabanaya say sheegaan culimmadu markaasuu muqiirata bnu shucb oo dhinaciisa taagan baa gacanta ku dhuftay baa la yidhi oo yidhi war kada gacantaada xune nijaastaa gadhka nebiga dabeetana wuxuu yidhi war kana waa kuma waxaa la yidhi waa muqiirata bnu shucba nin la yidhaahdo wuxuu ku yidhi yaa kudur muqiiro markaa wuu caayay khayinyo adigu hayla hadli buu ku yidhi muqiira waxaa la yidhahdaa intaanu soo islaamin wuu yaro budhcadeeyey oo isagoo budhcaduu niman helay dabeetana rag buu laayey baa la yidhaahdaa intuu rag laayey buu xoolihiina ka qaaday dabeetana isagoo ragna laayo dhiig qabo xoolihiina qaaday ayuu islaamnimadu soo gaadhay markaasuu islaam xoolihiina isagoo wato xataa ula tegey bay ku tilmaamaan nebiga calayh salaatu wasalaam dabeetna nebigu wuxuu ku yidhi islaamnimada waan ka aqbalaya laakiin xoolahan dad ee aad soo dhacday kaa yeeli maayo marka muqiira waa isku reer waa ibnu akh buu u yahay curwa muqiira markaa waa ninkii loo soo doontay magtii raggii uu ninkani laayiyo waxa kan markii uu loo sheega layidhi kan nabarkan kugu dhufanayana waa muqiiratu ibnu shucba ayuu culayo oh, qudriyo khaayiyo adigu dhibtaad geysatayba weli maad maydhine adoo aan ceebtaadii maydhin baad weliba adigu saa ila hadlaysaa yani weedha igu tilmaamaysaa calaa kulli xaal curwa waxaa la yidhahdaa meeshii buu daraaseeyey indheindheeyey wuu noqday wuxuu u tegey nimankii quraysheed wuxuu ku yidhi qurayshay ay qowm wallaahi laqad wafadtu cala almuluuk buu yidhi wa wafadtu calaa qaysara wa kisra waannajaashi wallaahi wallaahi in ra'aytu malikan qatu yucadimhu asxaabu maa yucadimu asxaabu muxammadin muxammada wuxuu idhi qurayshay tolkayow boqoradan agagaarkeena iyo dhulkan joogo oo dhan anigoo wafdiyaan u wada tegey buu leeyay yani ninkan reer daaif oo dhan waa odayeedii wafdi waan ugu wada tegey buu leeyay duwalka hareera inaga xiga boqortooyadii kaysare romanska waan tegey buu leeyay tii kisre ee bershiyankana waan u tegey tii xabashidee najaashina waanu tegey saddexda boqor ba anigoo wafdiya waanu tegey buu yidhi weligay ma arag buu ihi boqor loo weynaynayo oo asxaabtiisi iyo dadkiisu ay u weyneeyaan sida ay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisi u weynaynayaan yani wuxuu tilmaamaya ninkani boqorradu de waa niman lacag iyo askar iyo ciidamo iyo wax la hoosaase dadka qasab ku wata laakiin nebi moxamed dadka diin buu ku wadaa calayhi salaatu wasalaam diin baana lagu jecel yahay wuxuu leeyahay markaa isagoo aan boqor ahayn oon waxba wadanin haddana cidda la socota siday u tacdiiminaysa u weynaynaysa u jeceshahay boqorada looma weyneeye buu leeyo boqor sida tan loo jecel yahay anugu maa soo arag buu leeyahy saa daraaddeed wuxuu sheegayay baa layidhi wuxuu yidhi maan arag buu yidhi candhuuf muu ilaa iyo dhulka uma dhicin buu yidhi sacab nin bay ku dhacdo isku masaxayaba laga barakaysanayo buu leeyahy nebiga calayh salaatu wasalaam weysadiisa buu leeyahy muu weysaysanin ilaa iyo waysada ka daadata nabiga alayh salaatu wasalaam waa la kala boobay yani aaaarta nabiga alayhi salaau wasalaam in lagu tabaruka i shariica waa banaan tahay saxaabaduna way samayn jirtay laakiin aaaru saalixiin wax soo arooray ma jiraan yani wadaad waysadii laismarmariya ama candhuftii laismarmariya iyadu ma jirto abibakar baa u weynaa muslimiinto tiisa cidina isma marin idan weli ka weyn abibakar oo imanaya ma jiro dadkii muslimiinta ah ummadatan nabiga calayh salaatu wasalaam dabadee abibakar sidiiq baa u horeeyay iyo cumar iyo raggii la yaqaanay raggaa cidna weysadood ma qaadan cidna wax isma marinin laakiin ilaahay rasuulkiisa waa la ismarmariyey iyadoo taasi waa qadiyo ka gedisan waana lagu tabarukay weysadiisa iyo candhuuftiisa iyo xataa qaar ba kaadidiisa xadow nabigu ka celiyay calayh salaatu wasalaam calaa kulli xaal wuxuu leeyahay ninkan sida loo weynaynayo weyse way weysaysan buu leeyahay ilaa biyaha ka daata xataa waa la ismarinayaa buu leeyahy oo cid baa ismarinaysa markaa sidaa ninkan loo raacsiisan yahay cid loo raacsiisan yahay ma arka buu leeyahay khita fiicanna wuu idiin sheegay oo ah war waxba idinla dagaalamayo waxna idinka dooni maayo waan cimraysanaya waan iska tegayaaye u ogolaada qurayshi weedhaasi kumay qancin waxay qurayshi soo dirtay baa la ydhahda haddana nin la ydhahda xulays ibnu calqama alkananiy axaabishtan baa la socota ninkii odayga uu ahaa isna waa yeeladii reeraha ayay kolba nin soo qabanaya waayeelkaasaa la soo diray baa layidhi waayeelkaasoo soo socda markuu nebigu arkay calayhi salaau wasalaam xaadiiska bukhaari uu sheegayo kale ninkaasoo soo socda markuu arkay ayuu wuxuu yidhi ninkan inugu soo socdaa waa nin ka mida dadka weyneeye kacbada iyo xurmadeeda iyo xajka iyo cimrada iyo arimahaasi dadka caqiidaysan xooga weyneeye weeyaane ka horgeeya buu nebigu yihi xoolihii eh, ishcaarka lagu soo sameeyey xoolihii dee xoolaha marka ay xajka ku socdaane ay hadyiga yihiin qalaaid baa loo soo xidhaa waa lasoo ishcariya yanii astaamo muujinaya inay yihiin hadyi la rabo in lagu soo qalo kacbada bay leeyihin marka xoolaha ka horgeeya buu nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam oo talbiye kala hortaga labayk allaahuma labayk idinkoolo iyo xoolahaas shacaar kale ka horgeeya buu yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam ninkaasoo soo socda ninkii markuu arkay talbiyadii iyo xoolahan caynka u egyihiin iyo nimankan aragtidooda mabuu soo gaadhanee dhexdu iska roge wuu ku noqday qurayshay buu yidhi waxaan arkay geelii oo qalaa'idiisii wato oo kacbada lagu wado war ma maanta xoolihii kacbada lagu waday ee la rabay in hadyiga la qalo ma maantaad diideen buu leeyahay inaad joojisaan marna uma arka buu leeyahay nimankan talbiyada qaadaya caynkana in laga celiyo eh, kacbada in laga celiyo waxay ku yidhaahdeen baa la yidhi sida musnad imaamu axmed sanad xasane uu ku warinayo ijlis inamaa anta carabiyun laa cilma lak waar fadhiiso reermiyii baa tahay oo badow aan waxba garanayn baad adugu tahay iska fadhiisaa layidhi waa xaabishtii reermiyigii meesha kuwa quraysh ku wegaarsanay oo dhan odaygoodii markaa waxay leeyihiin siyaasadda iyo qaabka rag isu makriyo adi waxba garan maysid bay yidhaahdeene halka iska fadhiisaa lagu yidhi quraysh waxay soo dirtay baa la yidhi haddana laba nin oo kale makras ibnu xabs nin la yidhaahdo ayay soo dirtay waxay ka soo dabageysay baa la yidhi haddana suhayl ibnu camar suhayl bn camarna saxaabi oo macruufa weeyaan suhayl waa ninkaynu ku soo maray zawda bintu zacma ummahaat lmuminiin haweenaydii ka mid ahayd maalintii beder markii lasoo qabtay waa ninkay lahayd war maad si sharaf la u dhimataan maxaa idinkoo sidaan idiin xidhxidho ku keenay suhayl ibnu camar saxaabi buu ahaa aad u aftahana markan waa gaal marka waxaa la idhahaa quraysh waa ninkii u hadli jiray markay aftahannimo noqoto ninka geedka la fadhiisiiye quraysh u hadla ayuu ahaan jiray markaa nin geed oo aad u hadal yaqaana buu ahaa qurayshi markaa suhayl ibnu camar bay dirto waxay yidhaahdeen bal suhaylow kani reer miyi buu ahaayo waxba garan maaye orod geedka tagoo reerka afkiisa kusoo hadal markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam suhayl ibnu camaroo soo socda ayuu magaciisa ka tafaaulay dabeetana wuxuu yidhi laqad sahula lakum amrukum arrinkii ilaahay waa inoo fudaydiyey buu nebigu yidhi yani suhayl magaca sahala yani sahula waa fududaaday ayuu ka yimid waa yani ninka magaciisii ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam ka e, tafaaul ka sameeyey oo markaa wuxuu leeyahy mar haddii ninka haba la soo diray ilaahay arrinkeenii waa inoo fudaydiyey buu nebigu yidhi alayhi salaatu wasalaam laqad araada alqawmu sulx xayu bacau hada arajul wuxuu nebigu yidhi baa la yidhaha alayhi salaatu wasalaam nimankii qurayshi heshiis iyo wanaag bay doonaysaa mar hadday ninka kan soo direen yacni dhaqamada la yaqaan waxaa ka mid ah reeruhu rag baa jira markay nabadda doonayaan rag diraan colaadda marka la doonayana mid garta cuyubu celiyaa la diraa yani qof aan waxba ka goyno macangaga ayaa la diraa wanaagga marka la doonayana qof wanaag ka taliso samaka taliso la yaqaano halku fadhiisto in khayr ka soo baxayaan ayaa la diraa suhayl ibnu camar wuxuu ahaan jiray ragga wanaagga ka taliya raga caqliga badan ee wanaagga ka taliya ayuu ahaan jiray walidaalik ayuu nebigu markuu arkay suhaylo soo socda wuxuu yidhi mar haddii suhaylba la soo diray qurayshi waxay raadinaysaa sulx iyo wanaag bay doonaysaa suhayl waxay quraysh ku soo dirtay waxaad heshiis doonaysa oo kale gal bay idhaahdeen laakiin hal mid ah hal midi heshiiskaa waa inay ku jirtaa sanadkan in muslimku noqdo heshiis nimankaa la soo gal laakiin bishari heshiiska maxaa u asaasa sanadkaa maanta ah inaanay cimrada soo doonanin ee halkaa ay joogaan inay dib uga noqdaan saa'il ibnu camar wuu yimi dabeetana wuxuu nebiga la galay calayhi salaatu wasalaam heshiis dheer qurayshii intii heshiisyadani socdeen in badan bay kooxa ka mid isku dayeen inay wax weeraraan ama ay dagaal ridaan laakiin ilaahay baa badbaadiyey subxaana wa tacaala wuxuu yimi meeshii dabeetana waa la wada hadlay muddo markii la wada hadlayeyna waxbaa lagu heshiiyey markii la heshiiyey nabiga calayh salaatu wasalaam wax lagu heshiiyey ayaa waxaa la rabay heshiiskan inuu qoraal noqdo markaasi oo la qoro heshiiska markii qoraal laga dhigayey ayaa waxaa loo yeedhay caliy bna abi aalib dabeetana waxaa la yidhi heshiiskiibuu nebigu yeedhinayaa calow qor wixii suhayl ibnu camar lagula heshiiyey qaabkii loo siyaaqaynayay ama loo qorayey heshiiska ayaa muran ka bilaabmay markaas nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi waxaad qortaa cali baa lala hadlayaa bismi illaahi araxmaan araxiim qor buu nebigu yidhi yani warqadda heshiiska halka ugu sarraysa waxaad ku qortaa maxay bismi illaahi araxmaan araxiim suhayl ibnu camr wuxuu idhi sog ama araxmaan fawallaahi maa adri raxmaanka aad sheegtay buu idhi ilaahay baan ku dhaartay anugu garan maayo waxay tahay ee waxaad qortaa buu leey waxay carabi qoran jirtay waxaad qortaa buu idhi bismika allaahuma magaca allaanu ku bilaabannay qor buu leeyah yacni sifadana alraxmaan araxiim ee ilaahay isku sifaynayuu diiday qaaluu wama araxmaanu waa qur-aanka ba ilahay ku tilmaamaya inay yidhaahdeen raxmaanka inaad sheegaysa waa kuma marka sifaadaa waa diiday wuxuu idhi taa anugu garan maaye waxaan garanayaa bismika allaahuma ee sidaa qor waana taynu qoran jirnay taasiye muslimiintii way ka xanaaqeeno waxay dhaheen ma maanta idhahdeen raxmaan raxiim la qori maayo wallaahi laa naktubuha ilaa bismi illaahi raxmaan raxiim bay dhaheen ila waa la joogaa meeshii ilaahay baan ku dhaartay waxaan bismi illaahi raxmaan raxiim ahayn inaan la qoraynin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha aan keensanaynin wax weyn wax shareeca ama caqiide la buriye aan keensanaynin waxba iskuma adkayn jirin wuxuu yidhi uktub bismillah bismika allaahuma u qor buu yidhi sidan uu rabo magaca allaanu ku bilaaban ma innagaa magacaa la diidaya mar hadday tahay araxmaan araxiim inta muranku ka taagan yahay kaa reeb buu nebigu yidhi oo bismika allaahumada qor tii baa la qoray dabeetana wuxuu yidhi waxaad qortaa haadaa maa qaadaa calayhi muxammadun rasuululah kani waa wixii uu kula heshiiyey muxamed oo ah ilaahay rasuulkiisii caloo qoraya ayuu sahaylihi sug sug sug wallaahi low kunaa naclamu annaka rasuula allahi maa sadadnaaka can ilbeyt walaa qaatalnaak walaakin oktub muxamed ibnu cabdillah ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi haddaanu ognahay inaad ilaahay rasuulkiisa tahay kumaanan diidnayn buu leey inaad eh, kacbada timaado iyo masaajidka inaad timaado kumaanan diidnayne magacaaga qoraanna kaayagaan qoranaynahay rasuulullahi dan ka tuur buu leey maxamed oo ina cabdilaahiya qora buu leey maxamed bin cabdilaahi ku qor meesha oo rasuulullahi dan ka reeb dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi innii la rasuulullahi wain kadabtumuuni sideedaasay u qoraanaysaa maxamedun rasuulullah saahil ibnu camarna waa diiday wuxuu yidhi anigu haddaan ilaahay rasuulkii idiin rumaysnahay dee maanta wadahadal ma taagnaadeen ee waxaynu isku haynaaba waa rasuulnimada aad sheeganayse magacaaga qoraan ninka ayagaanu qoranaynay calina waa diiday inuu masaxo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi baa la yidhi cali warbalitus nebigaa gacantiisa ku masaxay markaa rasuulullaahi ka jaray intii ay la socotay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ka jaray maxamed ibnu cabdilaahiga udaa baa la yidhi maxamedoo in cabdilaahigaasiya besa ku qornaato wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad ku qortaa calaa an takhlu baynana wa bayna albeyti fanatuufa bihi inaad noo bannaysaan inaannu tagno xaramka oo aannu soo tawaafno suhayl ibnu camar wuxuu yidhi wallaahi laa tataxadat ilcarab anaa akhadnaa dagda carabi marnaba ku sheekaysan mayso waa nala sanduleey ama waa nala qasbay ee qora buu yidhi sanadka soo socda sanadkan ma yeelayo in la yidhaahdo inta loo yimibaa qasab lagu galaye waxaan aqbalaya in la yidhaahdo inta loo yimibaa heshiis lagu galay markaa sandulle nagu geli maysidee noqo sanadka kan inaannu kuu bannayno xaramka aad sanadka soo socda ah tii la qora sanadka soo socda in heshiisku ahaado suhayl wuxuu yidhi wacalaa annahu laa yaatiika mina rajulu wain kaana calaa diinik ilaa raddatahu ilayna waxaad kaloo qortaa buu leeyahy inaan ninkuu iman annaga naga mid ah quraysh ka mid ah xataa diintaadana ha hayste ilaa iyo inaad noo soo celinayso heshiiska ku dar waa muslimiintan lagu haysto maka iyo dadka soo islaamay iyo waxaas qof dambeoo hijrooda inaan la aqbalin waanu ka daba imanaynaa qof kasta yani waxaa loo dhaqmayaa laba dawladood oo dawladiba dawlada kale ay ictiraaftay oo cid waliba meesheeda degantay marka wixii inaga soo baxsada ee xadka ka gudbay idinka idin yimaada inaad soo celinaysaan qor buu leeyahy alaaliya wixii muslime xagga iyaga ka yimaada idinka idin yimaada inaad soo celinaysaan muslimiintii waxay idhaahdeen subxaana allah kayfa yuraddu ila lmushrikiina waqad jaa muslima ilaahay baa xumakowfana say caqligaba u gashaa nin muslimoo gaal ka soo cararay dib loogu celiyo war waxaasi caqligama gasha bay idhaahdeen isna wuxuu leeyahay saas baan idinkula heshinaya wax allaaliya wixii naga yimaada inay celisaan murankiiyoo taagan oo uu leeyahay heshiis waa inoo kaasuuna wax kale ma yeelayo ayaa halkaa waxa ka soo baxay abujandal nin la yidhaahdo abujandal odaygan heshiiska gelayaa dhalay suhayl binu camar baa dhalay abujandaloo silsilada jiidanaya lagu xidhay oo xabsi ka soo baxsaday baa halkaa ka soo baxay waa nin muslima ah oo markuu islaamay la xabsiyey oo dabeetana la ciqaabayo maka lagu hayay oo markii dagaaladan iyo waxaan qoraysho u baxday jaanis helay oo soo baxsaday oo maqlay muslimiintii hadday soo dhowaadeen oo ay maka agaarkeeda joogaan oo isla mar uun ciidanka muslimiinta aad isku dhex tuurtid halkaasi aad ka raacdeen abujandalo xadhkihiisii iyo wata quyuudiisii ayaa soo galay maka xaggeeda hoose ka soo baxo muslimiintu isku soo dhex tuuray suhayl ibnu camar wuxuu yidhi haadaa yaa muxamed awal man uqaadiika calayha an taruddahu ilay waxaan heshiis kula galoo dhanna kaasunbaabaan ku eegayaa buu idhi waa kii u horreeyey ee aan raba inaad soo celiso heshiiskaynu wadagallay kanbuu ka bilaabmaya waana kii ugu horreeyey heshiiskiina weli ma dhammaanin formalitigii baa qoraal af ahaan waa ka dhammaaday aaraadii la isweydweydeersay laakiin formalitigii baa wali socda waa kan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innaa lam naqdi alkitaaba bacdu weli qoraalkii maynan dhammayn buu yidhi wallaahi idan lam usaalixaka calaa shayin abadaa buu isa soo tagay markaa haddaad taa yeeli weydo wallaahi inaanan weligay heshiis dambeba kula gelin buu yidhi halkaasuu baxay suhayl ibnu cumarna kaa maanta haddaad yeeli weydo dee malaa nin kale hadduu ahaan lahaa inun baabu yaro dabdabcilaa waana inankiisii kuwa isagu xidhay weeyaan kan meesha maraya wuxuu leeya markaa kaa haddaad maanta diiddo heshiis dambe oo aan kula gelayaaba ma jirto nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa qaab codsiya buu u dhiibay fa ajishu lii buu yidhi haddaba kan aniga ii ogolow kan yani ii sii daayo adigan kaa codsanayaaye ii sii daayo midkan ii ogolow maa ana bimujuusih laka buu yidhi marna ku ogolaan maayo yeeli maayo inaan kaa ogolaado qaala balaa fafcal maya waad ii ogolanaysaa yeel buu nebigu ku celiyey may buu yidhi maa ana bifaacil marna kuu yeeli maayo makras ibnu xabsigii ka soo horreeye la socday ay suhayl ibnu camarka wada socdeen ayaa markuu arkay isagoo nebigu ninkan baryoolayoo golowkan oo siida ayuu yidhi bal ajaznaahu laka kii kalea yidhi waa ku ogolaane kaxayso odaygii waa la marsi waayey suhayl ibnu camar ah bay yeelayuu isu soo taagay kii kale waa ogolaaday laakiin suhayl waa diiday marna ma aqbalaya buu yidhi kan heshiiskii baa markaa la galay heshiiska waxaa kaloo ka mid ah toban sannadood inaan la dagaalamin toban sannadood in dagaalka la joojiyo oo quraysh iyo muslimiintu aanay isdilin oo dadkao dhammi uu nabadgelyo wada helo waxaa kaloo ka mid ah wax allaaliya wixii quraysh ka yimaada iyadoo aanu soo fasixin weligiisii iyo ciddii arrinkiisa haysay ee islaamo xataa diintana ha qaataane ragga in dib loogu soo celiyo quraysh wixii muslimiinta se ka yimaada ee quraysh xaggooda yimaada inaan muslimka lagu soo celin <laughs> annaga kanaga yimaada waa soo celinaysaan bay leeyihin idinka idinka yimaada se idinku soo celin mayno uqora buu nabigu yidhi waa aqbalay waxay dhahdeen waxayd inoo qortaa in dhexdeenna cayba makfuufa yacni inaynu kala nabad gallo oo aanu jirin laa islaala walaa iqlaal tuugo iyo seef iyo waxba toona inaanayna dhex marin waxaad kaloo ku qortaabaa laydhi heshiiska ninkii doonaya safka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu heshiis gala inay u bannaantay ciddii rabto safka quraysheed inay ka galaanna inay u bannaantay yacni heshiiska aynu wada saxeexanay qabiil kastaoo yidhaahda xagga moxamed baanu marray heshiiska in lagu dabaqayo iyana raacaya qabiil kastaoo yidhaahda safka quraysheed baanu gallayna in lagu dabaqayo heshiiskaasoo ay raacayaan waa la yeelay khusaaca oo markii horeba aynu nidhi xilfwadaag hore ayagiioo reer bani hashim ka dhexayn jiray iyagu waxay idhahdeen waxaanu la heshiis gallay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhankiisa ayaanu gallay banu bakar oo iyagana qabiilkay isdili jireen waa laba qabiiloo ishayey marka horeba iyagoo colaada dhex taale khusaaca iyo bani bakar oo bani bakar kuwan la yidhaahdana oo reer kanaana waxa u gargaari jiray quraysh iyaguna bani bakarna waxay idhahdeen safka qoraysheed baananana ka gallay heshiiska heshiiska waxaa kaloo ku jira baa la yidhi inaad sanadka naga noqoto oo aanad maka gelin sanadka soo socda inaad timaaddo markaad imanaysana inaanu kuu bannayno kacbada iyo intan oo dhan inaanu kaaga baxno adiga iyo asxaabtaadu inaad soo gashaan saddex maalmood oo qura inaad joogtaan saddexdaa maalmood oo qof waliba uu sito silaaxu raakib oo suyuufta aan mar qura laga bixinaynin galkeeda nin seef bilaa gala sidan kara aanu jiraynin waa la aqbalay heshiiskii saas bay muslimiintu ku galeen qodobada noocaasiya waana heshiiskaa sheegaya inay sanadkan muslimiintu noqdaan sanadka dambe un inay u ogol yihiin inay yimaadaan oo muddo saddex maalmooda inay maka joogaana heshiiskani wuxuu keenay markaasi qodob aada muslimiinta agtooda xasaasiyaad badan baa heshiiskan markuu nebigu la gelaya ka yimi saxaabadii dhowr shayba way aqbali kari waayeen nebiga la joogay calayh salaatu wasalaam waxay aqbali kari waayeen siiqadan islaamiga ee loo diiday in waraaqda loo qoro araxmaan araxiim la diidaya iyo muxamedun rasuulullaahi la diiday iyo wixii la mida ah. waxay kaloo aqbali kari waayeenoo aada ula adkaatay in qofkii muslimka ahaayee soo baxsadee yimina in dib loo celiyo oo mushrikiinta lagu celiyo cidda kale muslim ka soo baxsatay qolada tabadanaan la soo celin dabeetana maalmaha nebiga calayh salaatu wasalaam hadallo badan bay ku celceliyeen hadalladay nebiga ku celinayeen waxaa ka mid ahaa saa saxiixu muslimku uu dhigayo yaa rasuula allahi taktub haada ma waxaasaad qoraysaabaa lagu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo heshiiskan iyagoo diidan oo aad mooddo inay aad u rabaan in wax laga bedelo yaa rasuul allahi taktub haada qaala nacam haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisii innahu man dahaba ilayhim faabcadahu allah yanii in muslimkana aan la soo celin ka iyaga inaga yimaade xaggooda yimaadana in loo celiyo masaasaad qoraysaa buu yidhi haabuu ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam dabeetana nebigu wuxuu yidhi innahu man dahaba ilayhim faabcadahu allah ka annaga naga yimaade xaggooda qabta ilaahayba kaa ha fogeey de ridoobay maxay muslim ku falayaan soo celintiisa hadduu diintiiba ka soo baxo u gaalada xaggeeda doontay oo nebi maxamed ka cararay soo celintiisa maxaa lagu falaya saasii daraaddeed wuxuu nebigu yidhi ka annaga naga taga ee iyaga qabta kaa allaba ha fogeeya buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam aniga yuu igu soo noqonin waman jaa'anaa minhum ninka iyaga ka mida inoo yimaada yacnii ninka muslimka ee mustadcafka ee xaggeenna yimaada sayajcalu llaahu lahu faraja wamahraja ilaahay baa kuwaana albaab kale u furi doona iyo mahrajyo meelay ka baxaan cadhadu aad bay u badatay markii weedhaa la maqlay waxaa la yidhahdaa cumar bn khaaab maalintan hadallo badan buu nebiga ku celceliyay alayhi salaau wasalaam intuu yimi buu yidhi alasta nabiyullaahi xaqa nebiguu la hadlaya alayhi salaau wasalaam miyaad ilaahay nebigiisiiyo dhaba ahayn buu ku yidhi nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi bala waa naxay buu yidhi alasnaa cala alxaqi wacaduwuna cala albaail annagu miyaanan muslimiintii xaqa ku taagnayd ahayn buu leeyay cadowga iyaguna aanay ahayn gaaladii baailka ku sugnayd nebigu wuxuu yidhi qaala bala haa buu nebigu ku yidhi qultu cumar markaa wuxuu leeyay falima nucطi daniya fii diinina idan taliidata maxaanu diinta iyada ugu qaadana dullinimadan maxaanu aqbalaynaa buu leeya marka haddaan annagu ahlu xaq nahay iyaguna ahlu baail yihiin adigu ilaahay rasuulkiisii aad tahay sidee baynu dullinimo u aqballa gaal baa wax kuu yeedhinayo wuxuu yeedhiyey suhayl ibnu camarunbaad maanta leedahay lagu ha la qoro sidaa ha loo yeele sidaan waxaan u aqballaa buu leeyahy muslimna ha la celiyo sida tanna ha la yeelo sidaan tanu yeelayna nabigu alayhi salaau wasalaam wuxuu ku yidhi xadiiku musnadu imaamu axmed buu ku yaalaa waana xasan wuxuu nabigu ku yidhi alayhi salaau wasalaam inii rasuulu llah walastu acsiihi wahuwa naasirii anigu ilaahay rasuulkiisii baanahay caasiina maayo ilaahay wuxuu ifaray isagaana ii gargaaraya yani wuxuu tilmaamaya nabigu alayh salaau wasalaam qadiyaddatani in qadiyad waxyiya tahay talatalo iyo warar kale wax u baahan inaan ahayn dabeetana anigu ilaahay rasuulkiisi baanoo macaasinayo wixii ilaahay uu ifarayna sidoodaan u fulinaya waxaa jirtay baynu nidhi markuu nebigu soo baxay calayh salaatu wasalaam riyuu u sheegay uu ku riyooday oo ahaa riyada suuratu muxamedna ay ka warramaysa inay tegi doonaan muxalliqiina waa muqasiriin inay cimraysan doonaan iyagoo barhtimaa xirtay oo barhtimaa gaabsaday oo dee lasoo cimraysan doono ru'ya ambiyana waa waxyi oo in dee la taga way ahayd haddana waxaa muuqata in la leeyahay noqda arrimihii weli way isu qaban laayihiin cumar iyo rag badanoo saxaabada ka mid a ah. cumar wuxuu yidhi awalaysa kunta tuxadiunaa anna sana'ti lbayta fanatuufu bihi miyaanad noo sheegaynin hadeer inaanu tegi doonno xajka oo aanu awaafi doonno miyaanad sidaa noo sheegin buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo nabigu wuxuu yidhi bala faahbartuka anaka taatiihi alcaam kuu sheegay anugu miyaanku yidhi sanadkaad tegaysaa buu nabigu yihi alayh isalaatu wasalaam inaad tegi doonto oo xiiran doonto oo saatan waa sheegay laakiin miyaan kuu sheegay buu nabigu leeyay alayh isalaatu wasalaam inay sanadkan dhici doonto may baan idhi buu yidhi dabeetana wuxuu nabigu ku yidhi fainaka aatiihi wamuawifun bih waana tegi doontaa waanaad ku awaafi doontaa buu nabigu ku yidhi alayh isalaatu wasalaam sida xadiiskii saxiixu lbukhaari uu tilmaamaya cumar muu fadhiisanin hadalkii abibakr buu u tegi abibakr buu hadalkiioo kale ku yidhi abibakr wuxuu yidhi yaa cumar ilzim kharza xayu kaan fainii ashhadu annahu rasuulu اllah abibakr muslim wuxuu kaga gedisnaa maalinna wuxuu nebigu yidhi hadalkama soo celin abubakr sidiiq waataynu hi waxyaabaa loogu bixiye la tilmaamo waxaa ka mida ah markay qurayshi tidhi iyo carabi wuxuu yidhi xalayba inta lay dhoofiyey laygeye baytulmaqdis inta maka layga kaxeeyey haddana baytulmaqdis baa layga qaadoo samaawaat sabc baa lay dhaafiyey dabeetana shajaratulmuntaha baan tegey dabeetana war baa ilaahay usoo sheego dib baan usoo noqdo intaba waanu isla xalayto ee waxaasuu sheegay saaxiibkaa yama rumaysanaysaa haabuu ku yidhi yanii nebi moxamed calayhi salaau wasalaam wixii ilaahay uusoo waxyado si dhab uu rumaysna wuxuu ku yidhi markaas isagoo cumar la hadlaya elzamwarza waar arinka nebi maxamed un laasim koorihiisa qabsa yani ha sii dayn haddaad aniga war iga rabto eh, abibakarow hayso nebiga alayh salaatu wasalaam dacalka qabso ha sii dayni waxaanan kuu sheegaya anigu oon ilaahay uga markhaati kaca inuu ilaahay rasuulkiisii yahay cumarna wuxuu ihi waa anaashad amba ilaahay rasuulkiisii inuu yahay waa qirayaaye laakiin in gaalo wax laga aqbalo baanu ogolayn tanbaa isaga la adkaatay cumaro waa aqbali kari lahay ilaahay rasuulkiisii inuu yahay waan qirayaa buu leeyay cumar weedhuhu maalintan lahaa waa waagii dambe wuxuu odhan jiray maa ziltu asuub waaatasadaq waactaq min aladii sanactu makhaafata kalaami aladii takalamtu bihi yowmaydin xataa rajawtu an yakuuna khayra kamaan zuulin buu leeyay weligay inaan soomo oo sadaqadaysto oo addoomaa xoreeyo maalinta wixii aan nebiga ku idhi buu leeyahy yani si aan u qalqallafsanaa maalintaa markaan dib u xasuustaba soon iyo sadaqa iyo waxbaxis ayaan samayn jiray buu leeyahy ilaa ayaa aan sidhi ilaahay taa kaa cafi waxaa meesha ka muuqata cumar muu rabin inuu nebiga caasiyo calayh salaatu wasalaam laakiin wuxuu rabay inuu fahmo xikmada mawaaqiftan ku jirtaa maxay tahay xikmada mawqifkan inaynu qaadano ku jirtaa maxay tahay ee shuruudan sulxiga ee gaaladu inoo yeedhayso xikmada ku jirtaa maxay wuxuu arkayay in meeshan ay ku jirto inay gaaladu gacan sareen kaanama ay leedoo kale walidaalika baa culammadu waxay idhahdaan wixii ka falay cumar masaladan ku saabsanaay oo dhammi insha allah maajuur inuu noqdaabay u badan tahay waayo wuu ijtihaadayay una wuxuu rabay uun ilaahay rasuulkiisa iyo diintooda inuu ciseeyo kamay ahayn yanii inuu diinta ka hor yimaado isagu wuxuu diidanaa uun wuxuuse lahaa malaa gaaladii waaba loo yaro dabdabcee diinta kor u qaado ayay ka ahayd iyo ijtihaad nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii ayuu qaatay solxiga heshiiskani markuu socday waxaa la yidhahdaa saxaabadii murugo hayru caadiga ku dhacday xataa kaaduu an yuhliku axaadiista qaarkood waa kuwa tilmaamaya waxaabay ku dhowaadeen maalintan inay halaagsamaan weliba gaar ahaan markay arkeen abujandalo dib loo celinayo oo qaylinayoo le yaa macshar almuslimiin ataruduunanii ilaa ahli shirki fataftunuunii fii diini waar muslimiiney buu ku qaylinayaa war magaala igu celinaysaano waxaad doonaysaan in diinta layga saaro magaala dib igu celinaysaan oo waxaad rabtaan in diinta layga saaro aw nebiguna leeya yaa abajandal isbir waxtasib abajandalow sabir buu nebigu ku lahaa oo xisaabso ilaahay dartii u xisaabso waxa dhib kugu gaadhaysa adkayso oo sabir oo ilaahay dartii u xisaabso fa ina allaha caza wajal jaacilun laka waliman macaka min almustadcafiina farajan wamahraja ilaahay baa adiga iyo kuwa kale maka lagu haystaba ilaahay baa kuu yeeli doona wadda aa ka baxdaane sabir buu nebigu ku calayhi salaatu wasalaam inaa qad caqadnaa baynana wa bayna alqowmi sulxa nimankan heshiis baanu la gallay heshiiskana jebin mayne sabiroo adkaysuu nebigu kulaha calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa cumar abujandal buu dhinac socday isagoo seefsita oo ku boorboorinaya oo isleh mar uun yarkumuu seefta la boodo odaygama madaxa ka jaro seeftan intuu la boodo abujandal laakiin waxba muu ka jarine siduu nebigu yidhi aqbalay oo uu iska noqday waana la celiyey waxay muujinaysaa siday saxaabadu halkay taagnaayeen cumar ra'yiga kani markii hore lamuu toosnayn laakiin in warka nebiga la raaca iyadu uma baahna falsifad iyo sharax badan waayo ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyay wamaa kaana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuulahu amran an yakuuna lahum alkhiyara min amrihim ilaahay baa wuxuu leeya uma cuntanto rag iyo labtoono qof muslima ah haddii ilaah iyo rasuulkiisu ay wax xukumaan in ay doorasho yeeshaan uma cuntantaba ilahay leey ilaahay hadduu wax xukumo ama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu wax xukumo doorasho malihid adigu dambe way dhammaata waa inaad raacdaa qurayshina waxaad moodaa weli inay muslimiinta cadcadaadiso xataa fi lmufaawadaat waa ka muuqataa bale waxaa ka muuqday mararka qaarkood xataa inay isku dayeen inay dagaal sameeyaan oo kooxo ka mid a ah qurayshtaasi intii xataa wadahadalladan iyo waxyaabaha kani socdeen dhowr goor weeraray soo qaadeen dabeetana ciidanka muslimiinta abaa qabtay markay qabteenna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray in la sii daayo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtigan oo dhan wuxuu raadcaynayey in heshiisun la galo waana ka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه وكي إلهي سبحانه وتعالى قعمهن كالحري كدب مكي أكو قلانتين مكة idinkoo guulaystay haddana ilaahay subxaana wa tacaala idinka celiyey dad badan buu ka qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu sii daayey mar kastaba arrimahan oo dhammi muslimiintii waxaad mooddaa inay warwar badan ku abuureen insha allah waan halkaa ku joojina wallahu aclam bilahi towfiiq